muslimka ah muttafaqun calayh wa hada lafdu muslimin waxaynu sheegna waa lafdiga weedhe muslim xadiidka ku warshay wa fii riwaayatin fainama alkarmu gubku waxaa weeye shayga gubka ee deeqda ama wanaagga leh qalbu lmumini ruuxa muminka qalbigiisa ilaahay rumeeye ee raacay ee rabbi ka taasay gubanimo ku dhammaatay geed nicmo ilaahay ka midoo karmi hadhihina wa fii riwaayatin lilbukhaari wa muslim yaquuluuna waxay yidhaahdaan beeralaydu ama carabtu alkarmu bay geedkan ku magac dhabaan wa inama alkarmu qalbu lmumini ruuxa muminka qalbigiisa wey nabigu marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka hadlayaa hadda shayga ammaanta mudan ama macnaha dhabta ah ee sifada xaqiiqiyada ku tilmaaman ayaa magaca mudan oo iska leh shay marka magaca laga mudan yahay in magaca la siiyo waa meelka dhac marka nahyiguna waa nahyu karaahati cinda ahli اlcilmi taxriim ma aha wa can waa'il bni xujr alximyari radi allahu tacaala canhu can اnabiyi sal اllahu alيh wasalam qaal wail ibnu xujri waa boqoradii reer ximyar buu ahaan jiray asagii aabbihiiba waagii damar waa kii islaamay yaman asagoo jooga ayuu islaamay kadibna wuu soo hijrooday markuu maalmo u soo jiro madiino oo weli uusan soo gaadhin buu nabigu sii sheegay oo uu yidhi waail ibnu xujr alximyar ilkindi baa idinku soo socda asagoo islaamka qaatay cidna aan ka cabsanaynin doonitaan iyo rabitaan islaam ilaahay qalbigiisa geliyey buu soo socda hadduu idin yimaado soo dhoweeya afar maalmood kadib ayuu madiina soo galay markuu nabigu sidaa yidhi socdaalkuu soo socdaalayba waa kii nabigu sii sheegayba kadib markuu noqonayana mucaawiya ibn abi sufyaan waa nabigu beero dhul badan oo milix laga qoda jiray oo macaadin laga qoda jiray aad u qiimo badnaaba nabigu sii yidhi qaado oo yaman ku yaalay waa kii ka sheekeeyey mucaawiya nabi sufyan markuu noqonaya inuu hashi xataa inuu la fuulo uu la koro u diiday waagii dambena mucaawiya amiirulmuminiin ah yowaa ibnu xujri oo yuu u oo wafdaaan ugu tegay shaam iyo dimashqa markaasuu sariirtiisi kusoo fadhiisiy oo uu ku yidhi ma xusuustaa waailow waa uu nabigu u kaadaroo yidhi bal waail raac oo yaman la tag markaad tagtana dhulkii aan siiyey anigu u gooyey markhaati ka noqo inaa anigu siiyey u sheeg carabna ood ii quuri weyday inaad hashi i saarto aan kula gaadidsado ma xusuusataa oon hashaad aad aan hooskeeda qoraxda iyo caagubta ka iska xijinay ood igu tidhi aduguna shacab baata anuguna boqor baan ahao min abnaa'i ilmuluugi shacab iyo boqorna hal wada gaadidsan mahayaani hasha soo daba qabso maanta anaa boqora seerta kusoo fadhiisuu yidhi seertoo ku fadhiya kursigiisiiba kusoo fadhiisay marka wadaadkii wey waa ibnu xujr aad u qiimo badan nabigu u jeclaa buu ahaa qaala saxaabiga nabigu wuxuu yidhi laa taquuluu alkarmu ha dhihina alkarmu geedkan cinabka ha walakin walaakin quluu waxaad tidhahdaan alcinabu huwa alcinab weeye dhaha cinab waalxabalatu waa magacyihii un annagu hadda soomaali cinab cinab bay u taqaanaaye magacyaha un dhaha ama waa cinab dhaho waa magac loo yaqaano xabalana waa la yidhaahdaa geedka magaciisa ku sheega laakiin deeqda iyo gobanimadka iyo wanaagana u tiirinaysaan ka daayo isaguma mudnee ruuxa muslimka mudano hawshaa iska rawahu muslim nabigu marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu saxaabada barayaa shayga wuxuu mudan yahay inaan la dhaafinin buunbuuninta laga ilaaliyo shayga shay walbana xadkuu uu leeyahay iyo meeshiisa meeqaankiisa la dhigo alxabalatu bifatxi ilxaa'i walba ba'da iyo xadoo la kor dhabeeyo wa yuqaalu aydan biiskaani ilba bada in la reebana waa la akhriya oo alxabla la yidhaahdo baabunahyi can wasfi maxaasin ilmar'ati lirajulin ila an yuxtaaja ila dalika liqaradin sharciyin ka nikaaxiha wa naxwih wuxuu baab yahay reebidda la yska reebay can wasfi maxaasin ilmar'a haweenayda mafaatinkeeda iyo wanaaggeeda iyo meelahay ku quruxsan tahay iyo quruxdeeda in la tilmaamo lirajulin ninka ajnabi ah loo tilmaamo in haweeney haweeney kale ay tilmaantoy ka warbixiso oy quruxdeedii iyo wanaaggeeda jirkeeda ay ka sheekayso nin kale oga sheekayso inaan la ogolayn ilaa an yuxtaaja ilaa dalika gabadhaa tilmaanteed in loo baahda mooye gabadhaa jirkeeda in la tilmaamo in loo baahda mooyeen liqaradin sharciyin dan islaan inay gasho mooyeen dan sharcia inay gasho maslaxaad diin inay gasho mooyeen ka ninka loo tilmaamayo iyo wuxuu doonaya gabadha inuu guursado in hebel baan rabaa inaan guursada heblaay bal iga soo soofir haduu yidhaahdo oo baltinteeda iyo qaabkeeda iyo citaalkeeda iyo siday tahay ka soo warbixi marka way banaan tahay iyo wanaxwihi inay makhraati kacdo kale guurba lagama rabe gabadha waxaa loo tilmaamayaa wajigeedii iyo gacmaheeda iyo wixii la halma loo tilmaamayaa in ay mukhraati gasho inay gabadha ayadahay tahay waxbaa laga iibsanayaa maalan mucaamala dhex marayso ruux indhasheeranoo qab ah oon far iyo suul laga arkin hadhow maxaa laga garanaya codkeedii la garanin marka maslaxa diineed iyadoon fidnana ayn la soconin inay ku tacalluqda mooyeen gabadha muslimadaa jirkeeda axad ajnabi ah looma tilmaami karo laa weji walaa gacan walaa meel kale midnaba can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu lah sal ly slam laa tubaashiru lmar'atu lmar'ata haweenay haweenay kale lama dhaqanto ma dheehdo mubaasharadu waa in jirkoodu istaabto mukhaalaiin walaamase sameeya fi thawb اlwaaxidi rawaayadii nasaa-i baa wadatay laa tubaashiru lmar'atu lmar'ata fi thawb اlwaaxid fatasifaha marka ay u tilmaanto ma banaan haweeney haweeney kale inay u kuurgashoy la mucaamalootoy dheh gashoy dheehdo gankeedu gankeeda taabto badankooda istaabtoy mucaamaloodaan iyadoon dhib jirin haddana kadib ay ka sheekayso fatasifa ay u tilmaanto lisawjiha ninka iyada qabay kaannahu yanduru ilayha sida isagoo fiirinaya tilmaam bay ka dhiibtay uu ninkii is odhanaysho wabaad gabadh laguu tilmaamay tilmaam buuxdo oo fuulah maxaa yeelay khatar baa ku jirto gabadha muslimadeed ceebteeda iyo cawradeeda bandhigtay baa ku jira kow labo gabadha sidaa u tilmaantay wadaadku intuu kaa jeclaado adigu ku furo iyo iyada guursan karaa reer baa meesha ku dumi karaa hawshu waa halis fidno kaloo haddee diiniyada way kasii horrayso waa asraartii muslimaadkoo la bixinaya likhayri cudrin sharciyin muttafaqun calayhi buu imaamku yidhi laakiin sawaabku bukhaari keligii baa xadiidka wariya muslim lama wadaago nasaa-iyo la wadaaga idan taasna lama ogolo ruuxa xogtiisa iyo xaaladiisu waa gobonnimadiisi lama ogolo marka in meel lagaga dhaco in ay maslaxa ku tacalluqda mooye baabu karaahati qowl insaani fi ducaa'i allahuma kfir lii in shita bal yajzim bialab wuxuu baab yahay in la kohdoon la jeclayn sharcan qowl linsaani fi ducaa in ah, ruuxu qofku uu yidhaahda markuu ducaysanayo allahuma kfir lii allaw idhaaf in shita ilaahu haddaad doontay i dembi dhaaf ilaahu haddaad doontay i naxariiso ilaahu hadday kula qumanaato e, dembigayga dhaaf muraadkayga sakhir maxaytaawlaha lama baahno bal yajsim addoonku wuu goynayaa bialabi codsiga ilaahu waxaa ii yeel ilaahu sidaa ii yeel ilaahu ii dhaaf ilaahu naar iga badbaadi janna isii ruux inuu yidhaahdo go'aamiyo maxaa yeelay waxaa ka muuqanaya ilaahu ii dhaaf haddaad doonto inaadan baahi weyn usii qabin dembidhaafka alle in aadan baahi weyn u qabin jannada alle inaadan baahi weyn u qabin ama cabsi weyn aadan ka qabin naarta in lagaa badbaadiyo hadda waxaa ta nin ku fiiran waxaad waa iska tijaabo addoonnimadi o dhan baad ku tumatayba qalbigaadu inuu ilaahay u baahan yahay ood addoon tahay hadalkaadu kama muuqdo nin sanka taagahayaad u muuqataayo axad asaga dhigaalkiya wax weydiisanay marka waa khatar وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم midkiinyuusan odhanin markuu ducaysanayo اللهuma اغfir lii in شhiئta allow ii dhaaf dembigayga haddaad doonto allaahuma arxamnii in shita allow i naxariiso hadday kula qumanaato liyaczim ilmas'ala nabig wuxuu ihi amar buu ku siiyey liyaczim ilmas'ala ducada iyo tuugmada iyo baryada ruux ha go'aamiyo hawl go'an dhiib maxay tahay tacliiqa in shita lama ogolo inshita meelaha kale iyo maqaadiirta iyo ahbaarta iyo wararka iyo waxaad ballan qaadaysa hawlaha geli saasaan yeeli doonaa insha alla waxaas waynu is arki doonnaa insha allah laakiin hadda allah tuugaysa waa cibaado liyaczim ha go'aamiyo ruuxa muslimka ah almas'ala baryada ee ducada fainahu laa mukriha lahu ilaahay wax qasba ma jiro ilaahay axad qasbi in shita maxay tahy ilaahay hadduu doonana wuu kuu hadduusan doonina kuu naxariisan maayo laakiin aduga addoono muujiyo ilaah waxaa ii yeeldheh bal iyaahu tadcuun fayakshifu maa tadcuuna ilayhi in sha watansawna maa tushrikuun ilaahay bay ku xidhan tahay laakiin adugu addoonnimaa lagaa rabaa waxaa isi baahi muuji iftiqaar muuji isbihaanbihi ilaahay ishoos dhig tuug ilaahay subxaana wa tacaala laakiin adoo madaxa taaga ilaahu saa i yeeladaad doonta adaad doontana iska badaa bimacnaa kuma baahni mutafaq caley wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim waxaa ku timid walaakin hase yeeshee liyaczim ha go'aamiyo su'aasha walyucim oo walyucadim ha weyneeyo walyucadim ha weyneeyo alragbata rabitaanka iyo doonitaanka oo alla ka doonayo khayrka iyo ducada iyo wuxuu tuugayo fain allaha tacaala laa yatacaadamuhu ilaahay kuma weynaado shayun shay actaa wuu bixiyey ilahi agtisa wax ka weyn ama ku weyn ama ku culus ma jire adugu su goo oo ilaahay si toosa u bari oo ilaah waxaa isii dheh inshita iyo jooji maxaa yeelay markaad inshita leedahay waaad sidii bani loo barhayay u eg tahay hebelow toban kun baan kaa raba haddaad awooddo hadday tabartaa tahay ma boqorkii maaliku mulug baad baryaysaa mase wadaad wax weydiisanaysa iska ilaali hawsha walaakinse yeeshee liyaczim ay اlmasأla su-aasha ha gooyo yuusan tacliiq iyo shardi ku xidhin walyucadim ha weynayo alragbata rabitaanku rab wax ka rabana ilaahay agtiisa wax ka doonayo ha weynayo fain allaha tacaala laa yatacaadamuhu shay-un ilaahay wax ku weyn ama ku culus ma jiro shaygaasoo acطaahu uu bixiyo aakhariyo adduunba wa can asin radi nabigu ummadda wuxuu ka reebay ducada in lagu xadgudbo ama aad antaraarto ama aad ka soko dhigto wixii loo baanaa can anasin radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ida dacaa axadukum falyaczim اlmasأla ida dacaa axadukum midkii ilahay hadduu baryahay oo uu tuugayo falyaczim اlmas'alata baryada iyo ducada iyo allabariga ha go'aamiyo walaa yaquulanna yuusan odhan allahuma in shita faacطinii allah haddaad doonto waxaysii fainahu laa mustakriha ay laa mukriha lahu ti horay lamid tahay ilaahay wax qasbahayo dirqinayo wax ka keenayo ama wax ku xambaaraya ma jiro fainahu laa mustakriha lah ay ilaahay wax qasbi kara ama wax ku xambaaraya ama cadaadinaya ama wax ka goosan karaoo ka keeni kara ma jiro ilaahay subxaanah wa tacaala mashiiadiisu wax ku qabtaa almutacaliqa bixikmatihi wuxuu bixinaya xikme iyo caddi buu ku dhiibaa fadli iyo taxasun ixsaan buu ku dhiibaa shay walbana meeshiisuu dhigaa adigana dantaada isaga kaa yaqaan rabbi weyna kaa yaqaan maslaxadaada wax ku ron marka adugu addoon iska dhigo ilaahay si go-an wax u weydiiso muttafaqun calayh baabu karaahati qowli maa shaa allah wa shaaa fulaan sidoo kale wuxuu reerku rabbi iyo ragba waa leeyahay soomaalida oo kale wey lama ogolo reerku rabbi iyo ragba waa leeyahay hawshaa khalada wey nafsa shay ilaahay subxaana wa tacaala markuu doono kadib ay addoommadu wax doonaan addoommadu waa tabac amarka ilaahay ee kowniga qadariga daba yaalaan wamaa tashaa'uuna ilaa yashaa allah can xudayfata radi allahu tacaala canhu can اnabiyi sal اllahu alayh ali wasalam qaal laa taqulu ha odhanina maa shaa allahu ilaahay wuxuu doonayuu noqonayaa washaaa fulaanun hebella uu doono walaakin quluu laakiin waxaad tidhaahdaan maa shaa allahu ilaahay suu doonay noqon uma shaaa fulaanun bacda mashii'at illaahi wey kadibna hebel uu doono markuu rabbi doono kadib markuu ilaahay doono yo addoonka qalbigiisana lagu tuuraya rabitaan uu rabo uu doono wuxuu ilaahay rabay subxaanaه wa tacaala rawahu abu daawud biisnaadin marka waa in ummadii tartiibka iyo rutbada iyo zamaankaba intaba keenaysa la isticmaalo oon wow jamc keenaysa aan la isticmaalin umadaasi marka taakhiirkii zamaniga ah ee rutbiga ahaa intuba waa ku jiraa lama ogola marka inaad dhigto shirkul alfaad baa loo yaqaana shirkul alfaad kii saxaabiga xadiik ibni cabaas nin nabi maxamed intuu hawl nabiga kala hadlay buu ihi maa shaa wa shaaa muxamadun marka nabigu wuxuu ihi ajcaltanii lilaahi nidda ajcaltanii lilaahi nidda ma ilaahay baad dhigaal iga dhigto i garab dhigtay oo aniga rabbi baa sintay waa ku sidee ha dhihin uma shaaa muxamadun ha u noqon lama ogolo ilaahay marka iyo uunkiisa waxaa xataa la diidan yahay weedh in lagu kulmiyo aan looga jeedin macnaheeda daahirka adonku ah. addoonku markuu leeyahay eh, maa sha allah washaaa muxamadu wa fulanu washaaa cabdullaahi eh, washaaa cabdi aynu leenahay ooma jeedno oo addoommuhu ooma jeedaan ilaahay doonidiisi iyo midda addoommaha siman oo isku mar soo fulayaan oo waa isku awood oo waa isku mid addoommada ooma jeedaan laakiin weedhay waxay ku dareensiinaysaa macna aan munaasab ahayn macnahaasaa la iska ilaalinaya baabu karaahati اlxadiidi bacda alcishaai اlaakhira wuxuu baab yahay kohoshada la kohday sheekada iyo hasaawaha cishaha kadib cishaha dambe oo kii maqhribka aan ahayn yacnii in markaynu cishaha tukanno howlo kale iyo bardoodan iyo minqax iyo hasaawo kale lagu soo jeedo oon ah yaa la diidan yahay wixii arin diiniyada ah ama cilmi la baranhaya ama masale la muraajacaysanhaya ama wadaad xisbigiisa weli aan dhammaysnin maanto hadda akhrinhayaah ama marti kuu timidood u sheekaynaysaah ama xaaskaadii oo howlo idiin dhexeeya aad ka wada xaajoonaysaan caruurtii ood waaninayso xilliga ama xilli kale aadjaanis u weyday wixii maslaxa diineeda ah way fasaxan tahay wixii howlo adduunyaa mamnuuc wlmuraadu bihi waxaa looga gol leeyahay xadiidka la diidan yahay wاlmuraadu biاlxadiiث اlmanhiy bacda cishaai اlaakhira waxaa weeye alxadiiثu sheekada iyo warka weeye aladii yakuunu mubaaxan fii hayri hada اlwaqti cishaha kadib sheekada la diido waa tee waa sheekada iyo xadiidkii warkii bannaanaa xiliyaha kale shay xiliyaha kala bannaanaa ayaa cishaha kadib la ogolay laakiin shay horaan xaaraan ahaa cishaha wakhtiyada kalen cishaha ahayn cishaha kadib wakhtiyada kale ka duwan xaaraan ah haddana wuu ka sii waajib ahaa meelahaas haddana wuu waajibaya haddii loo baahdo wey shaygii ah meelaha kale haddana bacd alcishaa haddii loo baahdo mustaxab noqonaya ee waxa laguu diiday bacda cishaa ilaakhira waa hadalka iska mubaaxa en dembiga ahayn waajib iyo mustaxab marka loo baahdo xilligaa kusoo beegman aan ahayn wuxuu yidhi sheekhu wاlmuraadu bihi اlxadiiث اladii yakuunu mubaaxan waa sheekadii bannaanayd fii hayri hada اlwaqti xilligan xilli aan ka ahayn wa ficluhu wa tarkuhu sawa samayntiisu iyo ka tegidiisna ay sinaayeen faama alxadiiثu اlmuxaram amaa sheekadii xaaraanta ahayd aw ilmakruh sharcihaan la kohonayan la jeclayn fii hayri hada lwaqti cishaha dabadii waxaan ka ahayn la kohon jiray ama xilligan cishaha kadib ah ee shaygii bannaanaaba la diiday kii horaanba karahaha ama xaaraan aha waa ka sii xaaraamsan yahay waana laga sii nacab yahay wa ama alxadiiu fi lkhayri xadiidka la sheekaysto bacda cishaai alaakhira cishaha kadib la sheekaysto fi lkhayr wanaag laga sheekaysto ka mudaakarati alcilmi sida cilmiga in la raacdoo kale ama la muraajaceeyo waxikaayati saalixiin iyo ahlu zuhd iyo ahlukhayrka in taariikhdooda laga sheekeeyo si aad markaa ugu karar qaadatood ugu fahmaysato ood ugu dayato wa makaarim alakhlaaq dhaqamada wanaagsan laga sheekeeya sida siiradii saxaabada iyo taabiciinta oo kale iyo dhaqanka wanaagsanaa ee carabta ay dahayadoo kale iyo soomaalida iyo muslimiinta kale dhaqanka wanaagsanba leh iyo walxadiii maca dayf iyo martidoo loo sheekeeyo ilan eh, laga qaado way kayaanayaanoo waxoogo way isyar kurbaynayaanoo waxbaa ku yar taagan indhamiriglada laga qaado wa maca taalibi xaajatin iyo mid dan doonaya loo sheekeeyo cishaha kadib uu nin muraad kuu sheegtayba wadaadow baraarugt inaan kalahan rabaa inaan balwaxyar kula tashadaan rabay albaabka iga fur yacnii xaajuu dalbaday adeeg baa lagu soo duntay hawl baa lagugu yimid wanaxwi daalik iyo wixii la mid ah falaa karaahata fiihi lama kahdo bal huwa mustaxabu waa la jecel yahay wakadalika alxadiiu sheekada ayaa bannaan licudrin cudurdaar dartii wa caaridin mid wax soo darriyey laa karaahata fiihi asaguna karaaha kuma jirto waqad tadaaharat alaxaadiiu axaadiistu waxay isku xoojisay alsaxiixatu eefayow calaa kulli maa dakartuhu waxa aan sheegoo dhan inay sidaa kaliyin tafsiirka la gelinaya sheekada bacda cishaai alaakhira ayaa ayay axaadiitu isku xoojiso isku raacday buu sheekhuu yidhi axaadiis baaba ku timid laa samara bacda alcishaa ilaa limusallin aw musaafirin ruuxa musaafirkii asagoo habeenkii guuraynaya sheekada ay musaafiriintu sheekaystaan habeenkii ay hurdada iskaga celinhayan waa u bannaanta cishaha kadib bayba guureenba ilaa salaada fajar bay raa inay socdaan caawa dha way seexanayaan hurda qawaalulmoon inbaa waddada ka baydhi midbaa barxu antaraadhi ku tegi midbaa geedaha jiidhi midbaa hasha hoosta ka geliyo haraati marka dambe intuu gudburuxsado marka sheekada waa hurdaa layskaga celiya وcan abi barzة radi اllahu tacalى canhu ana rasuul اllahi salى اllah alay wslam kaana yakrahu الnawma nabigu wuxuu kohon jiroo necbaa hurdada la seexdo qabla اlcishaai cishaha ka hor iyo wاlxadiiثa bacdaha iyo cishaha dabadi in la sheekeeyo muttafaq calayhi wacaani ibni cumar radi allahu tacala hurdada wax laga soo reebaya ma jiro in xanuun uu keeno oo aad isxamili weydaba mooyeen lama ogolo hurdo ka horaysa cisha wadaadda waxay ka soo reebeen haddii la hubo inuusan cishuhu kaa tegaynin lama hubi karo yacnii ruuxa aad isku hadlaysa xataa wuu ku hilmaami karaa telefoonka xataa inaad maqli wadaa laga yaaba hurdooyinka qaarkood waxaa le intaad si xun u seexateen xataa si kastoo u dhawaaqo ku toosin waayo marka iyadu cishaha horti in la sexdo waa karaaho ila lidaruuratin ama bacdahu in la sheekeeyo masaailka badan baa laga soo reebay mutafaq caleyh wcan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula sal slam sala alcishaaa nabigu cishihii buu tukaday fii aakhiri xayaatihi noloshiisii maalmihii u dambeeyey dabayaaqadii nabigu cumrigiisii ayuu habeen cishana tujiyey falama salama markuu salaamo naqsa nabigu ka baxay salaadii qaala wuxuu yidhi ara'aytakum bal iga warrama laylatakum haadihi habeenkiina asaga ay caawa aynu joognin cishaawada tukannay ma u jeedaan wey ogaadaa laga wadaa fa inna calaa ra'si miati sana boqol caawa laga bilaaba boqol madaxeed markay xidhanto oo boqol sano ay xidhanto laa yabqaa ma soo hadhayo ma joogayo miman huwa calaa dahri اlardi اlyowma axad dadka caawa nool buu nabigu dadka caawa nool ilaa boqol sano hadda soo socota ruux ka noolaan maayo yani ruux caawa nool oo boqol sano ka badan sii noolaan kara nabigu ma jirto wuri calayh isalaatu wasalaam oo dhulka ku sugan oo la ogyaho macluum ah yajuuj iyo maajuuj way ka baxahayaan maxaa wax la ogyahay ma ah bini aadamkaiyo basharka noolee la yaqaaninoo ka hadan jin iyo cafwan gaal iyo muslimba gaal iyo muslimba xadiidku waxaa lagu xambaaraya cala alcurfi اlmuctaad maxaa nabigu wuxuu ka hadlayaa aadamaha nool ee socda ee maalinkaa dhulka ku dalaandalhaya laga warqabo faina calىa ra'si miati sana boqol madaxeed markay xidhanto boqol sano caawa laga bilaabo laa yabqa axadun axad bu noolanayo ma joogayo wey oo miman duul ka mida huwa asaguba calaa dahri اlardi اlyowm dhulka dushiisa maanta ku taaganoo nool axaadiista loo daliishado muttafaqun calayh nabiyulaahi khadar inuusan noolayn oo dhintay oo xijaabtay calayhi الsalaatu wasalaam maxaa yeelay hadduu xilligaa noolaa haddee boqolkaasuu galayba haduu horaana nabigu xijaabtayna waa weli saalix iyo waa nabi waa la isku hayaa waa hore khadar dhintayna haddee hawshu iska caddahay hadduuba noolaana boqolka nabigu u gooyey buu ku galahayaa waliga khalad ka fahmo u qaata xadiidka laga wado adduunyadao dhanba boqol bay sii jiraysaa boqol ayay sii jiraysaa ama ruux boqol dhaafi kara ma jiro cimrigiisu qaab khaldan baa loo fasiray xadiidka ugu khaldamay waxaa loo jeeda waa maxay dadka caawa nool hadda maynu tukannahaa dadka caawa nool ay naftu ku jirtee taqaanaan ee bini aadamka ah mid maqan iyo mid idinla joogaba boqol sano meeshay ku dhammaato nafar noolaan maayo mucjiza waxay noqotay nabawiya waa la waayey nabigu sidaa yidhi calayh isalaatu wasalaam boqol sano ruux madaxa kala baxay ma jiro halkaasay ku xidhanta baashu wuxuu keensaday xadiidka in nabigu uu sheekeeyey saxaabada u xadiio oo xadiis dheer kala hadlay bacda alcishaa laakiin waa xadiid diini ah hawl diineed wey وcan anas radi allahu tacaala canhu anahum intadaruu الnabiya saxaabadu habeen habeenaha ka mida bay nabiga korteen fajaءahum qariiban wuxuu u yimid wax ku dhow min shadri leyl habeen kale barhkii nabigu soo dahay tiigsadeen buu xilli ku dhow habeen kale barhkii lix sac ku dhow buu u yimid fasallaa bihim saxaabadii buu tujiyey yacni alcishaa salaaddii cishuhu tujiyey uma khaطabana bacda salaat اlcishaa cishaha kadib nabigu noo khudbay noo muxaadari waxa u taqaanaa idinku faqaala wuxuu idhi ama wuu nawacdiyoo nawaaliyey alaa ina annaasa qad salluu dadku aadamihii adduunka jooga muslimiintaha waa tukadeen uma raqaduu kadibna waa seexdeenoo waa jibsadeen wa inakum idinku intiina masaajidka dhex fadhida ee sugaysa lan tasaaluu fi salaatin salaad ma ka bixin mantadartum salaa intaad salaadda sugayseen intaad fadhidaen salaadda aad sugayseen dad salaad ku jira oo kale ajirkood baa laydiin qoraahiyey ee salaaddii ajirkeeda laydiin qora keliya ma aha cisho haddaad tukateene intaad sugayseen eed aniga iga war dhowrayseen oo dhanba ajirkii salaadeed baa idiin socday rawahu albukhaari baabu taxriimi imtinaaci اlmarأati min firaashi zawjiha ida dacaaha walam yakun laha cudrun sharciy wuxuu ihi sheekhu wuxuu baab yahay taxriimu imtinaaci اlmarأa inay xaaraan tahay haweenadu inay diiddo ay ka reebtoontaanto ay diiddo min firaashi zawja gogoshi ninkeeda hadduu u baahdo inuu inay gogol diiddo oy jiif diiddo inay xaaraam tahay idaa dacaha markuu dalbade codsado walam yakun lahaa cudurun sharciyun cudurdaar sharciga oo dhibaato xanuunu jiran oo aysan jirin oy iskeed u diiddo xaydku cudurdaar sharciga ah ma ah maxaa yeelay reebnayd mo inta kale wadaadku waa loo fasaxaya marka cudurdaarka sharciga waa xanuun la arkahayo oo gabadhu hawsha aysan xamili karin oo kale wixii la halmaa وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل نiنku u yeedho imرأaتahu xaaskiisa ilىa فirاaشhihi gobashiisa ugu yeedho faأbad ay diido an taجاء inay yeesho fabaata uu barya khadbaana calيh asagoo u cadhaysan oo ka xumaaday hawsha ay ku samaysay lacanat اlmalaa'ikaةu malaa'igta lacnadayso naxariista ilaahay ka dheeraynayso habaaraysaa loo jeedaa xataa tusbixa ilaa ay waabarisato waagu u baryo muttafaqun calayh riwaaya muslim weli waxaa ku timid kaana aladii fi samay calayha saakhita allaha cirka jiraaba u cadhoonaya haweenaydaas alla u cadhoonaya malaa'igtuna waa wa fii riwaayatin xataa tarjica xataa tarjic ilaa hawsha ay ka laabato oo ay wadaadkii raalli garayso xadiidku waynu soo maray waa hawl khatara hawl khatara hawshaani marka raggay ragay gooni ku tahay sida raajixa ah raggay gooni ku tahay haweenaydu hadday ninkeeda iyadu codsato oo u yidhaahdo may caawa ma iman kara habeen dambaa layga dhigo malaa'igtu lacnadi mayso malaa'igtu ma lacnadayso maxayse u lacnadaynin laba cilay wadaaduhu sheegaan laba xikmo ayay sheegaan xikma waa xikma iyadu macquul oo banaanka taalo haddii aan muranba lahayn oo waxay leeyihiin dumarkii raggu isku mid ma xagga dareenka haweenay iyadoon dareen iyo damaaci midna haynin bay wadaadka qancin kartaa laakiin ninka ragga asagu asagoon dareen iyo damaaci jirin gabadha ma qancin karo xisaabihiisu dab kale ay u baahan yihiin iyo hawlo kale bay u baahan yihiin laakiin ayadoon waxaan rabin iyo iyadoo rabtaba wadaadka way qancin kartaa laakiin asagoo wixiis wuxuu ku xidhan yahay dareen iyo damaaci buu ku xidhan yahay marka waa in la kala duwo laba ruuxun isku mid ahayn in eh, isku mid laga dhigo shareecadu maba ogolaba asalkeeda wuxuu yahay in la kala qaado waxyaabaha kala duwan isku xugum laga dhigo wixii isku mid ah xidmadaas waa xikmo bannaanka taalla xikmo bannaanka taalla wey saas bay fuqadu kala qaadeen ninka ragga ah haddii la kufsado oo sidaa uu zino ugu dhaco waa la rajmin baa yidhi hadduu yahay muxsan haduu yahay uusan muxsan ahaynna waa la jeed lahayaa niman baa haween shan ama tobana isku qabta wadaad beerkay ka xashiriyeen idan fuqaha waxay leeyihiin ninka ragga haddii la kufsado iyo haddaan la kufsaninba hadduu galmo sameeyo xadkii baa laga yeelay xubinkiisu awoodba ma yeesho waxna ma qabto dareen la'aan nin cabsan hayoo la qasbay oo la dirqeeyana dareenba kama yimaado marba hadduu carabka la baxoo malabsaday waxay leeyihiin ninku ma qasbanee waa nin danaysanhaye waad fahanteen baylata hawshu marka rag iyo dumar way kala duwan yihiin inaad fahantaan faariqa u dhexeeya maan rabaa hadda kaftan kale iga daayo xikmada kale xikmada kale la sheego waxay leeyihiin ninkan isaga guriga iyo aqalka dhislo gabadhan meer kala baxay oo aroos dhigtay oo weliima sameeyeoo ninkan isagaa burburay meesha isagaa ambiir ka ah dowladdan asagaa sayidkeeda ugaaskeedia ah. asagii hawoodan isku xaq ma noqon karaan xikmadaasna wadaaddaa sheegay taa haddii la yidhaahdo gabadha iyadu ninka guursata ka warrama ee guriga la baxday ee wixii dhan waxaysoo ninka tidhaahdo hoo dhiib anaa keena iska dhe laba kunoo igu meheri oo meherki waaka tolka iska dhis waxay diyaarsata iyadu ninka guursata habeenkay wadaadka u yeedhata hadduu diida maxaad ka leedihi <laughs> xikmada haddii la fiiriyo way qabanaysaa hawsha nasal allah asalaam xadiidka eh, fiqi kaloo muhiim jiddanah ku jira oy fuqaadu ka hadleen oo muhiim jiddanah waxay leeyihiin abalcabaas alqurtubi baa si fiican ugu tigtigsaday wuxuu leeyahay rag badanna ku tahay waa runtii haddi bannaanku iska yaallaa meeshan waxaa ku jiru qiyaasu اlأwlaa waana xujatun fi اlcaqaa'idi wa fi اlfarciyaat wاlfiqiyaat maxaynu ka wadnaa waxaynu ka wadnaa haddii dantii adduunyada dareenka iyo damaaciga shahwadii iska daciifka ahayd gabadhu hadday ninkeedii ku diiddo ay ciqaabtaa la kulmayso lacnad ilaahay cadha ilaahay ay ka imanayso ka warrama hadday haweenaydu ninkeedii ku diiddo arrimo diineed na isxijaab na isastur na hadalkaada hoosu dhig na wareegga jooji na caruurtan tarbiyadooda salaada u kac sidan yeel arrimo diimeeda oo diinta ku saabsan hadday ku diidana kasii daran bay yidhahan culummadu dareenkiisii yarka ahaa iyo shahwadiisiiba hadday eeday oo saa loo lacnadayo hadday ku amar diiddo ay ku gacan saydho arrimo diimeedna way ka sii daran tahay waa qiyaas awlaa wey daran leannu hadda waa shahwa iyo qarad caawa hadday diiddo wuxuu iska sugi karaa habeen dambu iska socin karaay u gudan karta hadday rabto intii yarayda habeenkii wadaadku xoogo indhaha taaga ay ku xumaysay yaa rabbi weynana ka cadhooday malaa'igna ku lacnadaysa ilaa waagu ka baryo ayadna ay ka toobadkanta hawsha ayada arrimaha diineed ee dhaqankooda islaamnimo dumarka ku saabsan ee wadaadahoodu kala hadlayaan iyo ragga qaba kala hadlayaan ay ku diideen baa ka dembi weyn oo cadho ilaah iyo lacnad bay ku haleelaysaa marka aad ha lasu ilaaliyo dumarka iyagu aad hasu dhowreen baabu taxriimi sawmi اlmarأati taطawucan wa zawjuha xaadir ila biidnihi wuxuu baab yahay taxriimu sawmi اlmarأa haweenaydu inay soonto inay xaaraan tahay taطawucan sunno soon sunno ah sunnaysi dartii ay u soonto wa zawjuha xaadirun ila biidnihi ninkeeduna uu joogo saygeedii marba hadduu joogo afadu looma ogola inay soonto soon sunno ah inuu asagu idmo mooye way ka fasx qaaton baa laga wadaa وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu ana rasuula sal slam qaal laa yaxilu lilmar'a haweeneyda ooma bannaano an tasuuma inay soonto wa zawjuha shaahidun ninkeedii oo jooga ay shaahidun xaadirun ilaa biidnihi fasixisa mooye inuu fasaxa mooyee walaa ta'dana omana bannaan inay idinto walaa yaxilu laha an ta'dana wey oma bannaana inuu idinto fii beyti gurigiisa dad kale oo socota ama qaraabaha ama ahal kale ah ay u idanto ilaa biidnihi asagu inuu fasaxa mooyeen hooyadeed iyo aabbaheed cid kale iska badaay labadii waalidee dhashay iyadoon wadaadka u sheegin guriga ma keeni karto gurigu asagu leeyahay u karaystay ama u markaa ku qabo waa in hawsha la kala dambeeyo la ixtiraamo haweenaydana ninkeeda iyo waalidkeeda waxaa ku xaq badan ninkeedaa ku xaq badan muttafaqun calayh wahada ra'yu ljumhuur adiladan way tusaysaa baabu taxriimi rafci اlma'muumi ra'sahu min alrukuuci aw الsujuudi qabla اlimaam asagu haddee waxaa laga rabaa gobannimo oo inuu waalid iyo waalab iyo ahalba xidhiidhiyo waa musaaharo wanaagsan baa laga rabaa dhaqan wanaagsan meedhax wanaagsan baa laga doonaya laakiin mar haddii midi midi ku taag ay tagto waa inay gabadhu ogaato mawaaqifta iyo maqaamaadka la kala leeyahay fahanto baabu taxriimi rafci اlma'muumi ra'sahu wuxuu baab yahay inaan la ogolayn maamuumka madaxiisa kor u soo qaado min arukuucda iyo sujuudi aw sujuudi qabla alimaami imaamka hortii rukuuc iyo sujuud imaamka hortii inaad ka soo toosto inaan la ogolayn iyo khatarta ku jirta can abi hurata radi allahu tacaala canhu ana nebi qaal amaa yakhsha axadukum midkiin muusan ka baqaynin ma uusan ka baqaynin idaa rafaca ra'sahu qabla alimaami madaxiisa kor u soo qaaday imaamka ka an yajcala allahu ilaah inuu ka yeelo u bedelo ra'sahu madaxiisi ra'sa ximaarin dameer madaxii aw yajcala allaahu uu ka yeelo suuratahu wejigiisa suurata ximaarin dameer wejigii oo kale suurada hadda wejigaa loo jeedaa muttafaqun calayh idan halkaasay hawshu maraysa culamadu waxay leeyihiin ummadda nabi maxamed maski noocaasoo kuma dhacaaye waxaa loo jeeda ninka ninka ay imaamkii oon soo toosnin rukuucdii ka toosin toosaya ikhtiyaar iyo qasda weeye marar baa ruuxu khaldamaya isagoon isdhaagayni intuu mooda in la toosay buu toosi karaa inuu ku noqdaa la rabaa qolya amtay imaam ka hor toosaan bay marka arkeen inay khaldameen bay sugahayaan maay lama ogolo waad noqonaysa rukuucdi baad ku noqon sujuuddi baad ku noqonaysa waxay leeyihiin waxaa weeye ruuxii muslimkahaa ee dhaqankaasi kas u sameey waxaa halis u yahay lagu ciqaabo in loo bedelo maskaxdiisa iyo maankiisa iyo caqligiisa dameer oo kale beriid debin u noqdo xayawaanka dameerka u doqonsan baa la yidhahdaa caqligii baa lagaa leefaya ilaa aad noqoto kalximaari fi اlfikri wاlra'yi wاlcaqli laakiin wejigiis dameerka buruf laabaa lagaa dhighaya ma aha yidhaahdee qolyaa yidhi hawshaa diid oo axaadiista maskhiga iyo khasfiga timidoo dhan baaban soo gaadhin laakiin khaaabi iyo jamacana calmi wahuwa araajix waxay leeyihiin maskigu waa dhacahaya waa la suuro bedelayaa laakiin caam ma noqonhayo dad khaasa ayay qabsanaysaa marka waciidka idan waciidkuna wuxuu ku yimaadaa marka shay waajiba laga tago ama shay xaaraan lagu dhaco macnuhu waxaa weeye laga wadaa ma bannaano ma'muumku in imaamka hortii uu ka tooso rukuucda iyo sujuudda waana xaaraan waana kabiira min alkabaa'ir baa xadiidka ku jirta alimaam ibnu manda qise ariif oo xadiidkan khusaysu ka sheekeeyo waaba wuxuu yidhi waxaan ka safray ciraaqi dhulkaasaan ka tegay iyo khuraasaan iyo dhulkaasu ka tegay markaas rixladan waagu waday shaam baan ka baxay markaas waxaan aaday xaggaasi khuraasaan cafwan nin caalim ah oo axaadiista laga barto ayaan u rixlaystay ninka caalimka ah, markii ay ardada u yimaadaan oo xadiidka uu yeedhinayo xijaab buu xidhaa ruux wejigiisa arkaba ma jiro xijaab buu xidhanaya xadiidka wuxuu ka yeedhiyaa oo cilmiga ummaddu u tabiyaa min waraa'i xijaab dahaadh iyo dahweyn gadaashii markaan u tagay oo wadaadkii axaadiis badan aan ka yeedhsaday yuu marka dambe codkaygii iyo raggii i sheegsheegaya buu garta markaasuu im ibnu mandah ba ahaa wuxuu ihi markaad keligaa tahay noqoto maalin keligaa ii imow maalin baan keligay u tagay buu hi markaasuu yidhi hawl baan maanta kuu sheegayaa intaan nool ahay allaan kugu dhaarshay ruux baniaadan ha u sheegin maalinkan dhintana si loogu cibro qaato waad fasaxan tahay waad sheegi kartaa oo maxaa jira weli daahi wuu xidhan yahay buur wii warram wuxuu yidhi anoo iska dhallinyaro ah yaa maalin waxaan soo fadhiistay xalqo nin muxadita oo axdiid ku yeedhanayo xadiikan hadda abu horeeyuu yeedhinaya kaasoo duruq badan ku keenay sanad hebel waxaa kaloo noo wariyay hebel hebel kolba dhan buu ka keenay ilaa dhowr iyo toban abtir yuu xadiikan keligii yani sanad buu u sheegay dhanyara markaasaan ku qoslo waxaa idhi buuhi xadiidkan intaasoo wadda iyo abtir loo raadinayo show waxbaba kama jiraan baan isyidhi buuhi waan yar quursaday xadiidkii gurigii baan ku laabtay habeenkii markaan sixo waagi baryeyba intaasu baabadameer ah intaa kurkaa dameer loo bedelay maalinkaa wixii ka dambeeyey waxbarashaan bilaabay xijaabkaasaan xidhaa waa aniga hadda laysoo xilaysanayo xadiidka laga baranayo ruuxii og oon faamilka hoose khaaska ahayna ma jiro madaxayga wakaa nimandu wuxuu daahibuu fayda sheekhii markaasaaisfara'aytu ra'sa ximaarin fii jasadi insaan waxaan arkay dameer madaxiioo ku rakiban jidh aadan nimada baa ka sheekeeyey culummadan xadiis markay sharxayaan way sheegeen waa khatar hawsha iska sunnada yaan la fududaysanin kii mulxidka aye ibnu kaiir ku keena bidaawa nihaaya axaadiisii istinjada nabigu ka sheekeeyey saxaabadu ay warin jireen buu yuu fadhiistay meel lagu markaasuu quurhsaday markii dambe wuxuu waxaan doonaan marse dhagaxa ma iyo waxaas dan kama lihiina meeshaa dambe waxaan doonaan ku tiraynaa aafaa dabadii ka soo baxday axaadiista lama quurhsado iska ilaaliya shayga naska haddaad fahamtana ilaahay fadligii weeye ilaahay ku xamdi haddaad fahm weydana ilaahu ifahansiindha laakiin diinka quudhsigiisa iyo daraabidiisa iska ilaaliyo baabu karaahati wadci اlyadi calى اlkhaasirati fi الsalaa wuxuu baab yahay kohsiga la kohday wadci lyadi cala alkhaasira gacanta in lagu qabsado keliyaha gacmaha in keliyaha lagu qabsado fi salaa salaada gudaheeda adoo tukanaya kelyaha lama qabsado maa mamnuuc can abi hurata radi allahu tacaala canhu an afwan qaala nahaa rasul slm can اlkhasri fi الsalaa nabig ummadda wuxuu ka reebay can اlkhasr ay اlikhtisaar kaliya qabsiga fi الsalaa salaada la qabsado salaada gudaheeda la qabsado muttafaqun calayh riwaaya muslim waxay ahayd nahaa an yusaliya mukhtasira nabig ummadda ka reebay ninku inuu tukado qofka muslimka isagoo kaliya hayst riwaayada abu dawuud nahaa can اlikhtisaari fi الsalaa nabig ummadda wuxuu ka reebay kaliya qabsiga salaada gudaheeda cilada loo diidayna laba cilay nusuustu sheegtay mid dacfibaa midna nasbaaba ku yimid sugan mid waa maxay waa ficil yahuud yahuuddaa dhaqankaa lahayd iyagoo tukanaya markay istaagga ku yardaalaan waxoodoo dhan ba iska gubgub ahe keliyahay qabsadaan keliyaday qabsadaan idan yahuuddisaan loo shabihin dhaqankooda xunka ah ee cibaadada ay ku dhex cibaadada shaydaan in loo ekaadaa la diidanya midda labaad cillada kale la sheego ahlunaarka ku nasta ahlunaarka marka la cadaabo cadaabka ku bato keliya qabsiga ay xoogow nafis moodaan dumarkeennu markay yar daalaan ama istaaggay ku daalaan bay qabsadaan dhaqanka dumarkee liita iyo yuhuudda dhaqankeeda iyo ahlunaarka in la shabaha la diidan lama ogolo hawsha ayadaa kale ruux keliyaha haysta ruux salaad ku jiraba ooma eko ruux iska eh, sheekaynaya yuu u baabu karaahati الصalaaةi bxadraة الطacaami wa nafsuhu tatuuqu ilayhi aw maca mudaafacati اlأkhbaثayni wahuma اlbowl wاlغaa'id wuxuu baab yahay karaahaة الصalاة salaada in la koodo in la tukadaan in la koodoon la jeclayn bixadraة الطacaam raashin joogidii raashinka oo la keenoo lasoo dhigay salaad in la galo inaan la jeclayn waa goorma wa nafsuhu tatuuqu ilayh nafsuna ay xoogow jeceshahay tatuuqu ilayhi tashtahi ilayh baa loo jeedaa haddii raashin la soo dhigo salaadina la eh, aqim waad gelaysaa haddaadan raashinka inaba u baahnayn bay wadaadku ku leeyahay oo wax aadan dana ka lahayn laakiin xooguu caliyadu kaa daadanayso oon raashinka marna fiirin marna aad qiblada fiirinayso marka <laughs> ayadaa salaad lama ogolo tatuuqu ilayh ay tashtaaqu ilayh aw tashtahi ilayhi aw maca mudaafacati alakhbatayn ama salaadda in la kohdo adoo saxariyakaadi ay ku dhibayaanoo celcelinaya wahumaa akhbataankuna waa albowlu wاlghaa'id waa kaadida iyo saxaarada maxaa yeelay waxaanoo dhan waxaa loo diidayaa khushuucdii bay baabi'inaya khushuucdii hadday marka kaadi iyo saxra ku dhibayso amay kaa soo fokataa iyo iyaga celcelintood ayaad ku mashquuli ilaa ad dhididdo ood rafaadaba marka is soo faaruqi oo intaad soo xaajo gudato adoo aan waxba ku dhibaynin salaada tuko oo ilaahay si wanaagsan u bari oo u hor istaag raashinkuna waa sidoo kale waxaa la rabaa qalbi faariqa inaad ku gasho salaada ood khushuucdo ood waxaad akhrina iyo waxaad ilaahay ka baryi aad ka baaraan degto marka intay naftaadu xawilan tahay shaydaan iyo naf baa ku kala qaybsanaya marka iyada halis wey وعن cائشha رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رsuuل الله صل سلم يقول لاa صلاaةa salaad ma jirto dhammaystiran ama ma asaxaysa calى ra'yi ظاahiriي laa salaata salaadii dhammaystiran ma jirto oo kaamila bixadrati طacaamin raashin joogidii walaa salaad salaadna ma jirto wa huwa ninkii tukan lahaana yudaaficu lahbaaan labadii xumaa ay riixayaan o markaa ay dhibayaan rawaahu muslim idan bacdu ahlicilmi labada xaalo haddaad marba ku sugan tahay salaadii ma ansaxaysay ku tageen oo daahiru nahyi bay qabsadeen daahiru nafyi diidada la diiday sharcigu hadduu wax anfiyo diidana nafyu lxaqaa'iq sharciya lagu xambaara bay leeyihin nafyulkamaalla ma aha ee waa nafyu sixa sharciya halkaas ay la mareen waxaa lagu bishoolayay nafyigu marna nafyulkamaal buu noqdaa sharcan nafyu sixana waa noqdaa labada nafyuba waa sharciyaani weeye maxaad midkood ku doorateen saarifma jiray dhaheen oo halkaas iyaguna ku jawaabeen marka waa hawl culuse ha gelin wadaadana waxay le aan qaybino saddex qaybood ka dhigno saxaradii kaadi markay ku riixayaan iyo marka raashin la soo dhigo xaaladaadu waa saddex qaybood raashinka baahi badan uma qabtid mana jeclid laakiin haddii lagugu fasaxo waad iska yarta taaban markaa bilaa karaahatin ba salaada aadgeli bay dheheen waa maxay raashin in la keenay iyo inaan la keeninba waa isku akaa xaaladda labaad waxay dhaheen raashinkii waad rabtaa laakiin baahi saas ah uma qabtid waa karaahay dheheen marna waa maxay naftaada kala baxaysa ishaadu waxaan asaga ahaynba الرaحmaan الرaحيim maalik yوم الdiin saan baad leedahay ruuxii ag maraba waxdii amuu kaa qaataa bisadii meelaha soo marta amay u dhacdaa ninkii hadda salaadoma taalle waxay dhaheen baasha intuu cuno salaadiis ha galo hadduu gaalna ka asixi maysay dheh saddexdaa xaalay u qiime saxaradii kaadina waa sidaa adoo dareemayey kaadiya saxaaro dareemayay laakiin culays baan uusan jirin waa karaaho hadday aad ku rixayaan bixayu ay salaadda kaa mashquulinayaan si zaa'ida ah. xaggana aad ka baqayso inayba ku soo dhaaftana waaba xaaraan salaad inaad gasho markaa iyadaa dad gashana ma asaxaysay dheheen hadday ku dhibaysa laakiin waxa baqitaana uusan jirin amay ku soo dhaaftaa ama ay dhar kaa salaadina aysan ka mashquulinayn si xaddhaaf ah waxay dhaheen waa xaaraan wey marka waa karaaho waa xaaraan iyo maba kala yihiin saddexdaa tafsiil wadaaddaa sheega mutaahiriina laakiin mutaqadimiintu ilaaqa korun bay taagan yihiin almuhim waxaa weye salaadda ha loo meeldayo la ilaaliyo iyadoo shay kale uu garbinayo oo uu riixayo ma fiicno salaad in la galo baabunahyi can rafci lbasari ila asamaai fi salaa reebidda layska reebay indhaha in kor loo qaado salaadda gudaheeda bannaanka markaad ku ducaysan cirka daad fiiriso kuma haysano waxaa lagugu haysta waxaa weeye waliba way bannaan tahay markaad ducayso cirka eeddo saad tidhahdo markaad bannaanka joogto laakiin salaadda gudaheedaan la ogolayn salaaddu meeshaad ku tukanaysaad eegaysaa makaanu sujuudkaadaad fiirinaysa ama hoos baad eegaysa can anas bn radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal slm maa baalu aqwaamin qolyo xaalkoodu muxuu yahay yarfacuuna absaarahum araggooda kor u dhigahaya ila sama xagga cirka fii salaatihim salaada gudaheeda fashtadda qowluhu nabiga weedhiisiiyo canaantiis baa daraatay fii dalika arrinka ku saab aad buu dhagaha nooga raacay buu saxaabigu ku leh xataa qaala ilaa walla way ka harhayaan weydaynayaan dhakor u qaadaya cirfiirinta can dalika arrinka asaga aw la tukhtafanna ama waxaa la dafayaa absaarum araggooda laga qaado indhaha laga madoobayn waa la indho tirayaa idan waa hawl culusu nabigu aad iyo aad oga degay rawa albukhaari yacni khushuuc la'aan bay tusaysaa ninka cirka iska fiirinaya nin iska baraadlo oon salaadba ku jirin buu ekaanaya waa qiblat ducaa falsafadii intaad iska dayso salaada gudaheeda markaad ku jirto halkaa fiiri markaad bannaanka tagto culays mala iyadu rawa albukhaari baabu karaahat اliltifaati fi الsalaati ligayri cudrin wuxuu baab yahay idan tanna waa maxay taa hore cirka in la firi fi الsalaa waa kabiira min alkabaa'ir maxaa yeelay haddii la dayn waayo maxaa ka yimid cuquuba dunyawiya cuquuba dunyawiya waxay tustaa dembigu meeshuu joogo fi shariica ayay tustaa marka la yska ilaaliyo sa darteed waa lagu tiriya kabaa'irta wadaaddaa ku tiriya can caaisha radi allahu tacala canha qaalat sa'altu rasuula allahi sala allahu caley wasalam can ililtifaati milicsiga gaardaymooda inaad gaardaymooto oo xaggii xagga fiiriso ama aad silleecdo sheedda iyo xaggaa wax ka eegto ayaan weydiiyey tiri xukumkeeda fi salaa salaada gudaheeda in la milicsado ama la gardaymoodo ama la jaleeco hareeraha ayaa nabiga weydiiyey faqaala wuxuu idhi huwa iltifaatku ikhtilaasun dafid wey ruux shaydaan uu salaaddii dafahayo ikhtilaasku laba macnuu noqdaa oo marna waa in shayga si qarsoon lagu dafaa la yidhaahdaa si bareer oo xooga in lagu sheegtana waa la yidhahda waa qasbi buu noqdaa indhahaadoo shan ah in wixii awood lagaaga qaato lagaala tagana waa la in la dafo farisul shayga lagu qaado oodan arkayn lala tagana waa la marna xukmu sariquu qaataa marna xukmu lhasbi buu qaata wuu kala duwan yahay huwa iltifaatku waa ikhtilaasun dafid la dafay salaadaadii khushuucdeedii ajirkeedii lagaa dafay yakhtalisuhu shayaanu shayaanku ka dafayo min salaati اlcabdi addoonka salaadiisa laynkii addoonka u saxnaa ee khushuucdii iyo muraaqabadii rabbi iyo hawlihii iskugu aadanaa u toosnaa ayuu kaa dalfinaya uu kaa dalfinaya hawshabuu kaa dhantaalaya qorshihiibuu kaa kala tuuraya ruuxu marka waa niyadiisa ilaashado meelna uusan u bixin rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka wariyey وan aنس رضي الله تaعالى عنه قال قال lii رasuuل الله rasuulka ilah wuxuu igu yidhi dheer bu ahay oo uu soo gaabsaday hadda imaam nawwi iyaaka wliltifaata fi salaa iska ilaali anasow adiga iyo milicsiga gaardaamoodka inaad gaardaamooto iska ilaali inaad hareeraha fiiriso inaad dhinacyada jalleecdo aad iskaga ilaali faina aliltifaata fi salaa salaada gudahooda wax lagu milicsado lagu gardaymoodo halakatun baaba weye waa halaagsan awaabkaadiba halaagsamaya halaakadu mar waxaa wey inuu faraada ka baxo ruux kale gacantii u galo hebel maalkiisa awey wuu khasaaray wuu halaagsamaa lagu dhihi bimacnaa xoolihiisii dad kala qaatay nin dayn u qaata nin ka dhaca nin ka khaa'ima xoolihii weli way nool yihiin laakiin gacan kaley ku wareen halaka waa halaka canii sulطaaniya qur ay ku timid macnaha halaka mar wuxuu noqdaa ruuxiiba inuu dhintaba oo aagaba shaygiiba la waayaba halaka fulaanun baa lagu hebel waa dhintay waa taga lama hayo adduunka waa ka tegay marna wuxuu noqdaa shayga oo jira qayb ka mida in la dhaawaco waa macnaha hadda xadiidku uu ka hadlahayo fain aliltifaata fi salaati halakatun waa baaba iyo burburo salaadaadi dhaawac baa gaadha wey fain kaana laabudda haddaadan milicsi daynaynin iyo gaardaymood adan daynaynin fa fi taawuci salaadaha sunnada un ha galo laa fi lfariidati faradka gelin rawahu tirmidi waqaala xadiiu xasanu saxiix sidaasuu tirmidi yidhi laakiin sida kutubtiisa ku qoran tirmidi iyo inta anagu aan aragnay xasanu hariib buu yidhaahdaa xadiika laba meelood buu ku soo celiyaa uu ku soo celiyaa halkan sokona wuu ku sheegaa oo hadda muxaqiq hoosta ku qorayo labadaba ku keenaa waana xadiis dheer wuxuuna ka yimaadaa min ariiq ninkii la odhan jiray cali bnu zayd bnu judcaan alqurashi cali bnu zayd bnu judcaan can saciid musayab can anasin buu ka wariya ariiqaasu xadiidku ku yimaadaa xadiidka cali musad bn judcaan cinda aljumhuur waa daciif ilaaqaasay ilaaqaan jumhuurtu laakiin tirmidi cali musad bn judcaan xadiidkiisa wuu taxsiinayaa marna wuuba tasxiixiyaaba isagu wuxuu u arkaa inuu nin hiqaa yahay calaa kalaamin fii bacdi riwaayaatihi wa axaadiiihi intaa waxaa dheer samaacu saciid musayab can anas bni maalikin fiihi nadar waxaa loo badan yahay annahu lam yasmac minhu shayan bay wadaada mareen saciid musayab can anas waxba kama maqal bay leeyihin maxaa anas waagidin waa kii xaggaa iyo basra iyo dhulkaa iyo u wareegay saciidna madiiniya aaggaasuu iska fadhiyey labadaa cilla xadidka lagu sheegaa laakiin maraasiisha saciid musayib way xoog badan tahay cinda almuxadisiin ilaa wadaadda ay dhaheen waaba xujatun bilitifaaq ijmac soo guurshaa ciladu marka waxay noqonaysaa caliy bnu zayd bnu judcaan baa xadiidka ku jira waana xadiid aad u dheer wadaaddaha ka hadlay xadiidkana badankood way daciifiyaan laakiin tirmida taxsiinkiisa unaan ku dayno bimacnaa in la kala qaado salaada sunnada iyo faradka idan way kala daran yihiin wey maxaa xukumkala kutusaya xukumka horaa kutusayo iltifaatku iyo milicsuga ama sunna ha galo ama farad ha gale horta waa khatar salaada dhaawac buu u geystaa laakiin hadduu wax dhaawacmayo sunnadu ha dhaawacantuu nabigu leeyahay ma aha in lagu fasaxaayo in lagu leeyahay salaad sunna gaardamidku kuu fasaxay hawshuu ma ah had iyo fi salaati waa ikhtilaasun yakhtalisuhu shayطaanu min salaati اlcabd laakiin waxa lagaa xadi kala daran marna waa raasumaal marna waa ribix salaad sunna hadduu galo ribixi baa lagaa xadoo dhaawac kaa gaadhay salaad farad hadduu galana raasumaalkii baa dhaawac kaa gaadha oo nabigu jeedaa ee sidii wadaaddo mutaahirina ay ka fahmayo shaaficiya sunnadu inay fasaxan tahay gaarnimood iyagoo saa ku hayaad arki taa sax maa iyado xadiidkana ma tusaayo meelay ka keenina ma jirto baabunahyi can isalaati ila wuxuu baab yahy la iska reebay in xagga qabriga loo tukado qiblada uu kaa maro xagga qiblada uu kaa maro maxaa yeele khatar bay ku jirtaan shaafici baa umka ka hadlo wuxuu i waa haddiiba qabri xaggiisa loo tukado ma fiicno waana necbaay fitna ku jirta aadamaha dambana way dhaawacaysaa caqiidadii diinkooda buuri waa runtii xadiitan u daliishaday can abi marhad kanaas bn xusayn alghanawi qaala wuxuu uhi saxaabigaas samictu rasul sal slam yaquul laa tusaluu ha u tukanin ila alqubuuri ay ila jihat اlqubuur qubuurta kuu dhow qabri xaggiibu ruuxu u tukaday iyo oma tukanin goormaa la odhanaya curfigaa loo celinaya curfigii caadada maala masaajidku meeshan ku yaallo qabriguna uu inoo jiro kilomitr ama an boqo mitro guryo inoo dhexeeyaanu naga jiro loo odhan mahayo qabrigaa loo tukaday waa markuu kuu muuqda kale uu ku aadan yahay laa tusalluu ila lqubuuri xagga qubuurta u tukanina walaa tajlisuu calayha qabrigaan lagu dul fadhiisanin korkiis intii lagu fadhiisto yaan lagu sheekaysanin waa akhara moognimo weeye waa cabsi la'aan waa xurmadaro ruuxii muslimka ahaa ee meesha ku xabaalnaa ha ku fadhiisanina ha ku dul sheekaysanina ha ku fadhiisanino yaan lagu xaajo gudaninoo goob lagu kaaja ama lagu saxaro yaan laga dhigin rawaahu muslim way soo noqnoqon doonaa arrimahaas ku saabsan qabriga adila goonan uu keeni doonaa idan hawshaasi waa maxay laba macnuu nabigu isku daray hawl khusaysa dadkii noolnoolaa iyo hawl khusaysa meydkiibuu nabigu labaduba ka hadlay war idinku xagga quburtaha u tukanina ayaduna xurmadii meel hakaga dhicino oo ha ku fadhiisanina ha ku xadgudbina ha ku xaaja gudanina xurmeeya salaadana ka ilaaliya saysan u noqonin asnaam la caabudayo ama aan loo mooda idan aad ama suura ahaan baa u shabihin gaaladii qubuurta bumbuunin jirta baabu taxriimi lmuruuri bayna yaday lmusalli wuxuu baab inay xaaraan tahay ruuxa tukanaya in la hormaro ruuxa tukanaya inaad hormarto gudubto ood goyso hortiisa can abijuhaym waynu soo maray xadiika dhowrka hor cabdulahi bni xaarif bn simat alansaari radi allahu tacala canhu qaal qaala rasul lah sal ly slm low yaclamu ninka maraya hadduu ogaan lahaa bayna yaday almusalli qofka tukanaya hortiisa iyo wajhadiisa maraya hadduu ogaan lahaa maada calayhi waxa saaran oo dembi meesha uu kala kulmayo khatarta uu la kulmayo lakaana an yaqifa waxay noqon lahay inuu taagnaada arbaciina afartan sano inay taa loo badan yahay khayran lahu mid oga khayr badan min an yamura bayna yadayh inuu musalliga hortiisa maro ruuxa muslimka ee muslim tukanaya hormaraya hadduu ogaan lahaa horumarkaa dembiga uu leeyahay iyo ciqaabtuu kala kulmaya aakharo afartan sano inuu taagnaado isagoo sugaya intuu kan salaada ka dhammaysanayo taagnidaasa u dhaami lahayd afartan sano uu taagnaado dembiga uu kala kulmahaya meesha iyada ah afartan sano markaad meesha taagan tahay dana unbaa dhumi dhib ma adugu gaarhaya mooyeen dembi laguu qori maayo laakiin markaad goyso dembi culus baa laguu qoraya abu jacfar aطaxaawi xadiidka fii kitaabi ilmushkil buu ku keenay wuu sharxay adilu u daliishaday wuxuuna rajaxay arbaciinadaasi inay afartan sano tahay adiluna keensaday calaa kalaamin fii ubuutiha qaala raawi raawi wuxuu idhi laa adri garan mahayo qaala nabigu inuu yidhi arbacuuna yowman afartan maalmooduu nabigu inuu yidhi aw arbaciina shahran afartan bilood inuu yidhi aw arbaciina sanatan inuu afartan sano yidhi ma garanayo muttafaqun caleyh afartan baan hadda xusuustaaye inuu nabigu afartan sano yidhi inuu afartan bilood yidhi inuu afartan maalmood beriyo toban habeen yidhi ma xusuusto idan khayr wax kuma yeele shar u toogay way iska ilaali laba xaalo marka weeyo nin qofka musalligee tukanaya hadday sutro u taallay eed hormartay dembiga keligaabuu kugu egyahay sutra u taallay gabbaad yar buu dhigtay waad hormartay asagay gabbaadka dhexaysii baad martay wixii dembiga meesha ka yimaada adigaa iskale adiga maraybaa iskale aniga tukanaya shuqul kuma lihi waxaa kaloo sharcan ii inaan iska kaa celiyo maalin lawada masaajid in laisku dilo ad sanka la isjabiyo ilaa dhiig ku daatay masaajid isliis waad maqasheen subi hadda la soo dhaafay masaajidka hidaaya soo maahayn wadaad baa salaadii lagu jiro oo musalliinta tukanhaya imaamkana tujinhayo soo hormaray safkii mid baa celiyey qilat lfiqi wadhib bay leedahay moogta kii uu isoo xambaar wuxuu naga leexo imaamkaasu tarakuwa salaad baa lagu jira ahay ku dhufan wuu celiyey way soo maqiiqay sambaruuqda jabiyahaad haye jacali salaad uma jirin miya salaad baa lagu jiraa la yidhi ah. ay ciid qabasha marka ninkan wuxuu u naxo wuxuu daba inuu xaga ka bar sidana u fadhiyey xagga uu ka maro dabco ka yar fogaado asna inuu mari uu soo jiitadadka ah, inaad laysaba diyaar u tihiin ay sheegtaan ruuxa qabo laguma dhihin celi baa lagu yidhi markaad iska riixdo inuu carraa la roga haggaad u qabsani hay nasal <laughs> allah asalaam anu waxay igu sheekeeyeenba waa salaad baa lagu jira ay igu sheekeeyeen khayr insha allah marka hadday sida kuu taalo dembiga ka hormaray unbaa iskale xaqna waxaad u leeda inaad iska celiso fainamaa huwa shaytaan tartiib baana loo celinayaa ilaa uu ruuxu markaa asagoo isoo xambaara mooye haddii laakiin sutra aysan kuu oolin inaan ka fogaana waajiba ah oonan ku hormarin haddii laakin aan ku hormaro adiga tukanaya iyo kii ku hormar isku dembi baa dembigu waad wadaagtaan adaa gabaad la'aan ummadda khatar geliyey sabab baad noo noqotay labadaa waa in la kala fahmo baabu karaahati shuruuc اlimaami fi naafilaة bacda shuruuc اlmuadini fi iqaamaة الsalاة sawaء kanat الnaafilaةu sunatan ya waxbaan ka booday baabu karaahati shuruuc اlma'muum cafwan wuxuu baab yahay kooshada la koodo inuu ma'muumku bilaabo shuruuc waa ibtidaagi muminku inuu bilaabo ama guda galo fii naafilatan sunno uu bilaabo bacda shuruuci اlmuadini muadinku intuu bilaabo ama gudogala kadib fii iqaamati اsalaa salaada aqimideedii lama ogo ruuxa raba imaamka la tukado oo masaajidka jamacada uu la tukado marba haddii muadinku uu bilaabo inuu aqimo sunnaha bilaabin baa lagu yidhi sawaun kaanat nqotaya kaanat naafilada aad bilaabaysunnada aad bilaabaysa noqotaya sunata tilka sala salaadaa loo aqimay noqotaya ka horraysay aw hayrahaa ama sunno noqotaya kala qaab ma laha ama sunno hore lagugu laha noqoto ama middan salaadda loo aqima ha u kaadi allahu akbarta idinku dhaafinaya xidhashadee u kaadi fasligu u dhexeeyey labada salaadood baa baaba'aya waa in sunnada iyo la kala fasliyaa la rabay waajibaadka say aysan iskugu dhegin sidii ahlu kitaabka nabiguna aad uga dagaalamay kii saxaabi ku yidhi sunadii fajarkii isku dhejiyey iyo eh, salaadii subax asubxa arbaan buma salaad subaad afar tukanaysa waa ku sidee can abi hurata radi allahu tacaala canhu an sal slm qaal nahyiguna waa nahyu karaahatin cinda aljumhuur idaa uqiimat اsalaa salaadda haddii la aqimo falaa salaata salaad ma jirto ila maktuuba tan loo aqimay mooyeen tii faradkaaid mooyeen rawaahu muslim lama ogo nafyiga cinda jumhuur ahlicilmi waa nafyu lkamaal salaada waa kaa asaxaysa sunnadana way asixi faradkana wuu asaxaya ajirkii baa dhaawac gaadhaya wadaadana waxay ku xambaareen maba guntamaysaba ma asaxaysaba xataa maalig baa laga soo guuriya marka halkaasay taagan tahay ka fogow sidooda warcu waxaa weye shayga haddaad maqasho cibaadana ku saabsan yahay u fiirso shaygu haddii cibaada ku saabsan yahay culammada muslimiintuna iskugu khilaafaan way bannaan iyo ma bannaano see ku ya iskaga carar ka fogow cibaado waa halka mucaamalaadkuna sidoo kale waa xaaraan iyo maya waa xalaal waa karaaho ka fogow tawarucu waa sida wahaabidu laakiin dhaqanka cibaadaadka shaygu wuu bannaan yahay basay ka fiiriyaan iyo ma bannaana la isku hayaa way marinayaan somayda araadda khudbada jumcada wahabyadii kenya joogtoo dhan kuwii yurub galbeed ay ku tukadaan islaax waa hore ayagu ahaayeenba oo aafada iyagaa nagu bilaabay salaada jumcada ah khudbadeedu waa shardun lisixat اljumca shuruudeeday ka mid tahay ama waajibaadkeeday ka mid tahay afcarabi basaa shardi ah iyo maya afcarabi way ku asaxaysaa iyo wax kalaa la isku hayaa waxaa loo badan yahay culma muslimiinta waxay ugu badan inaysan ku ansaxayn waxaan carabi ka ahayn khubat اljumca waxaan carabi ka ahayn inaysan ku ansaxaynin baa muctamad ah haddii dadka muslimiinta masaajidka ku tukanaya qayb ka mida ah carabiga ay fahmayaan madhab shaaficiya saasaa muctamada xanaabilada saasaa muctamada maalikiyada saasaa muctamada xanafiye oo reer faris oo eraaniyiin oo muran goonaa keenay waana bidco fi ddiin iska ogaada hadda bidca fi ddiin xilligii nebi moxamed xilligii saxaabada taabiciin salaf saalix ilaa abu xaniifa uu soo imanayay weligeed laguma khudbaynin af aan carabi ahayn muslimiintuna waxay fureen oy tageen dhulaan carabi laga aqoonin afghanistan goormaa la qabto kabul muslimiintu saxaaba ka talinaysa eeraan waa hora la dhaafayba bilaad ulcajam waa horaa la qabtay weligoodna ummad aan u nimid carabi aan aqoonin bal aan baasha u af soomaaliyeyno ama aan u booranayna lama dhihin alkhuطbaة bغayr اlcarabiyaةi waa bidcaة fi اddiin ahlucilmiguna waxay isku hayaan carabi waxaan kuma asaxayso iyo waa baطalad iyo maya way ku asixi wahaabiyi iyo akhwaan maxay doorteen in lagu khudbeeyo hal baa idiin sheegi qaybta hore carabiga ka dhigaan wixii ka dambeeya iska sheekaysta telefoonkan iska wata haweenkiina shukaansada wixii bannaan warkaa inaad fahanteen baylata ya islihii dhexeed maalin masaadaan ku khaldamay jumcihii hadda lasoo dhaaf mi ahayd masaadaan ku khaldamay moodayay in uu quman yahay unba noogu waday af carabi qiimo badanoon saa u lahaa unbu wuxuu idhi walaalayaal qur-aanka iska akhristaanu jus ii dhimanaana iska akhrista warku waa sida iska ilaaliya ummadda hadday noqoto way bannaan tahay maya waa waxba ku asixi maayo maxaad ugu qasbaysaan fudaysiga diinka ku jiraad ka dareemaysaa fudaysiga ku jira culamada muslimiinta waxay u badan yihiin ma asaxin khudbada ra'yi daciifa wuxuu leey way asaxday maxaa ummadda ugu qasbaysaa bal ifahansiiya iska badaaya maxaa raajix maan waxaa loo batay kuma asaxayso madhab yar qaba calaa kalaamin fiihi way ku asaxaysaa ummadda muslimiinta ahayd aqlabkeed maxaad ugu qasabtay ilaa qaxootiga ilaa yurubiya galbeed iska ilaaliya ya waa digtaator way dhaafeen inaan mar anagu xukunka u qabtun bay u baahan yihin keliya iska ilaa wax badan oo howlahaasan oga wax badanoo howlahaasaan oga yaan la midi raacinna muslimiinta cibaadaadkooda ra'yiga shaksiga adigu waad leedaha ummadda ha ku qasbin ee laga xoog badan yahay ummadda u meelday diinkeeda iyo cibaadadeeda baabu karaahati takhsiisi ywm اljumcati bisiyaamin aw leylatihi bsala wuxuu baab yahay inay karaaha tahay takhsiisu ywm اljumca maalinka jumcada in lagu gooni yeelo bisiyaamin soon lagu gooni yeelo aw leylati ama habeenka jumcada habeenkeeda bisalaatin lagu gooni yeelo waxa laga hadlaayo waa inaad habeenkaa aad la fiirsato cibaado u gooniya salaad u gooni ah maalinkana aad soon la fiirsato haddii adiga duruuftaada iyo kanshahaadii uu ku soo hagaago jumcaha keliya waxba kuma haysano lixda beri ee kale mashquulsan tahay maalinkaa jumcada firaaqi heshaa an jus toban jus labaatan baad akhridaa tobanka dambana jumcaha kalaad la sugtaa waxba kuma haysano lannu waa firaaqadaadi iyo laakiin inuu jumco yahay oo ciidul usbuuc yahay oo maalin fadli badan ay tahay cibaado gooni haddaad la maagto bidco kala qaada marka nimay duruuf ku qabatay iyo nin maagay oo maalinka maagan can abi hurata radi allahu tacaala canhu sal slam qaal laa tahusu xaggeenu ka qadanay macnaha asaga alfaadda xadiidka ku tusaysa ikhtisaasku waa inaad isku mashaqaysood u qasado takhsiiska oo abuu meelo kala dhigi kara cibaadadan aad la jumcada haku gooni yeelina laylata aljumacati habeenka jumcada biqiyaamin soo jeed iyo cibaadaysi min bayni layaali habeenaha kale sokodood walaa tahusu ha ku gooni yeelina yowma aljumacati maalinka jumcadaana bisiyaamin soon min bayni alayaam maalmaha kale ka duwan ama sokodood an yakuuna inuu yahayba mooyeen fii sawmin ilaa an yakuuna ilaa an yujadadoodii kaanada jirteen in la helaba mooyeen ama shaygu uu yahay uu dhaco takhsiisku uu noqdo fii sawmi yasuumu axadukum soom uu soomi jiray baa ku soo beegmay waa maxay carafaa ku soo beegantay caashuuraa ku beegantay maalinna waad soomi jirtay maalina waad afuri jirtay jumcu kusoo khamiis baad soo afurtay jumcaad ku beegantay soon caadaa ood lahayd maxaa yeelay takhsiistani ma aha takhsiis mee wuu iskaga aaday uun anu lama maagin rawaahu muslim وcanhu qaala samictu rasul s sm yquul laa yasuumana axadukum waxaa la diidayna waa ifraadka maqsuudka ah in soon iyo cibaado lagu goonu yeelo qolyaha tabliiqa xadiidka meel bay kaga dhaceenoo habeenka jumcada ah maxay ku gooni yeelaan fikrudiin hawl la yidhahdaa jirta idinku tabliiq may ahaan jirin lama ogola hawshaas joojiya maalmaha kale geliya ama warwareejiya habeen fikrudinka jumcaha ka dhiga habeen sabtada ku aadiya habeen kale khamiista ka dhiga maalmaha u qaybiya maagitaankan habeenka la maagayo ma wanaagsano waan akhwaan ahayna waan maagi jirra habeenka jumcada isaguna habeen baa soo jeri jiro salaatuleyl howlahaas iska ila ma fiicno jumcahan joojiya leanna waa caada yuhuudeed maalma gooniha in la maago cibaada la aado waa dhaqan yahuudi nasaar laga soo gaadhay saa darteed maalinka ijtimaaca leeyihiin ay kulmaanbay yuhuuddu soomi jireen maalmahay kulmaan bay soomi jireen nasaaradu hadda way ku ciyaareen maalinka axadda ah. way soomi jireen hadda ma aqaani samayn kale shayaadiintu yuhuudduna maalinkay kulmaan isu yimaadaanay macaabid iskugu tagaan way soomi jireen yowma ijtimaacihim yowma cibaada dhigi jireen marka in habeenno gooni aad cibaada lala maago nabigu waa diiday ciladaasuna ka cararaya ummad madax bannaan oo mustaqilo ah oo diinkeedii kitabkooda madax bannaan buu nabigu ummadda ka raba ummad hayaraac oo dabadhoon ah oo ummad daba ordaysa lama rabo kansha maahe annaga ahaan jiray okaada tawliiq ma tiidi innaga afar arbicinaad baxnaye aduu haddaad haddaad dawlo ka soo oradae habeenno badanoo lagu aadin karaa jira habeenkaa fadligiisaan u maagi jiray way fadheen jamaca tabliiq weydiiye fadliga habeenkaan ku yar beegaynay laakiin habeenna kalaan gelin karaa jadwalka taymtabelka adaa bedeli kara so waxdi kugu xidhan maa aduu kugu xidhanya waad bedeli kartaa acmaasha aad geliso habeenka khamiistaa yaad jumcada u rari kartaa oo khamiistaan fikrudiin ka dhigaynaa fikrudiin maxaa jumcaan ku kalif tabliiq ani ii dhaama ma haysid waxba hadda wadaadaha inaad ugu dirtaa isku dayn adugu وعنه عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتهى كفتن وي لا يصومن أحدكم مدكين يسن سوم يوم الجمعة مالك الجمعة إلا يوما قبله أو بعده maalinka jumcada soon yaan lagu gooni yeelin in maalin laga horraysiiyo ama laga dambaysiiye mooye muttafaqun calayh xadiidkan qolyaha ku khaldamay mucaasiriin oo sheekh albaani ka mid yahay maalinka laga hormarinayo jumcuhu inuu ku dheganaado shardi ma ah biijmaaci اlfuqahaa yoomku inuu mulaasiq yahay alyowm alqabli aw اlbacdi an yakuuna mulaasiqan liljumcati wax qaba ma jiro waa baail waa ra'yun fatir laa khayra fiih ogaada anoo arbaca soo soomay jumco waan soomi karaa anoo soo soomay isniin axad waxaan soomi karaa jumce jumco intaan soomo yaan talaado ku xijin karaa maalinku inuu ku dheganaado culmo qabta ma jiraan laa min aلصaxaabati wالtaabiciin wاlfuqahaءi اlarbacati wa asxaabihim ra'yi waa dhow bilowday weeye iska ilaaliya متفق عليه عن محمد بن عباد عفو محمد بن عباد قال سألت جابرا جابر baan weydiiyey رضي الله تعالى عنه anaha nabiyu qolyaa waxay ku kaliftay markay fiqigaas ay la tagtay khaladka ay qaateen waxay ku kaliftay maalinkii jumca ninkii soom isagoo nahyiga ogeyn ku dhacee sooma laba mid baa waajib ku ah inuu afuro iyo imaa inuu sabti ku xujiyo waa baail in sabti lagu xujiyo waa baail laa yaquulu axadu ahlilcilm qabla hada alcasri iska ilaaliya waxaan ku xujin karaa axad isniin talaado khamiis maalmaha dambe o loo jeeda usbuuca ka dambeeya usbuuca ka dambe maalin ka raaci inaad ifahandaan rabaa jumcuhu maalinka ka horeeya maalinka dambe inuu ku dhegan yahay laazim ma aha shardina ninka shardiyana bidcu la yimid akhriya kutubta ahlucilmiga lama khilaaf waa waajib ahlucilmiga inaadan khilaafkooda ka bixin ijmacdan ka bixin laa yajuuzu اlkhuruuju can ikhtilaafi ahli اlcilmi wa ijmaacihim hadday masale isku khilaafaan aqwaashooda qowlka dheeraad lama iman kartid hadday ijmaacaanna ma khilaafi kartid leanna haddaad khilaafto ama gaal baa tahay ama faasiq baa tahay haddaad ijmaaca ogeyd way haddaadan ogaynna waa lagu ogeysiin ma kolweyse kadibna warkaada wuu caddaanaya marka khilaafkoodu waa macsuum hadday masalada shan qowl ka leeyihiin ahlu qibluhu kaa horeeyey qowl hadday afar ka leeyihin mid shanaad ma keeni kartid hadday laba ka leeyihin mid saddexaad ma keeni kartid mid saddexaad in la keeni karo waa bidcatu ahli اlkalaam qarniga shanaad baa la bilaabay qolyaha ashaaciraa bilaabay oo juwayni iyo khazaali iyo ay raazi ka mid yihiin sheekhu islam wuxuu waa bidcatun biitifaaqi اlmuslimiin waana baail iska ilaaliya hawsha ayada laa fi اtafsir wala fi اlfiqiyaat wala fi اlusuul lama ogolo alqowl almuhtarac bacda aqwaali اlmuslimiin xadiidka markaad fahmayso waa inaad ku fahamto xadiidka calaa asaas wa aqwaal ahli اlcilm cabdillah mubaad wuxuu yidhi anoo muxadita oo isnacay oo saa usay oo u dhibidhisan hayaa ayaan maalig u imid buuri maalig baa xadiidkii ii kala fasiray lowlaa maalikun la daliltu buuri dalaltu wamaa kuntu min almuctadiin waagidammaamaabuu lahaaba alxadiiu madilaة ila lfuqahaa xadiikooda lagu dhumaa buu ninkaan fiqi lahayn xadii caamaad kaga dhegi takhsiiskiisa ma haysid wixii laga soo reebay adilada ma haysid waad la boodi oo dhibka nagu dhacay waan albaaniyiin ahayn iska ilaaliya halis weeye sidii dhawaagun baad laf la boodi marka aafaa ka iman alxadiiu madilaة ila lilfuqahaa axmed muxuu yidhi iyo qolyihii muxadidiinta ahaa annagoo oo daawooyinka haydno la fadhina yuu shaafici noo yimid markaasuu noo fasiray kankana loo isticmaala kankana loo isticmaala fiqigii wax iskugu haya daray iyo xadiidkii markaasaan xanafiy ah ray iska dhicinay buuri gooni baan u kala taagnay famasaja baynana yani fiqi u baahan yahay inaad iska ilaalisaa rabaa cismadu waxaa weeye ha ka bixin can aqwaali ahli اlcilm aqwaali salafi saalixa ka bixin ijmaacooda ilaali ikhtilaafkooda ilaali ra'yi cusub oon lagaaga horaynin fii usuuli diin iyo fiqiyaadka khilaafka ku jiro ha imanin qowl aqwaasha ka mid ah waad rajixi kartaa biadilla waad la iman kartaa daliil ayagu ay ka ilduufeen waad ku soo dari kartaa abadan laakiin inaad la timaado ra'yi cusub maya intuba waxba meesha iga dhagaysta lagaa dhagaysan maayo sa'altu jaabiran baan weydiiyey radia allahu tacaala canhu anaha nabiyu nabigu madamba ka reebay can sawmi اljumucati maalinka jumcada in soon lala beegsado qaala nacam muttafaqun caleyh haabu waa ka reeba ummadda nahyiguna waa nahyu karaahati cinda jumhuur ahli cilm nahyu karaahatin weeye xaaraan iyo taxriim ma aha sida loo badan yahay can um اlmuminiina juwayriya bint اlxaariث radi allahu tacala canha ana الnabiy sal slam dakhala calayha ywma اljumuca nabigu maalin jumca ayuu u soo galay um اlmuminiin wahiya saa'imatun iyadoo sooman faqaala nabig wuxuu asumti amsi shalay ma soontay la mayay tir nabi allow ma shalay qaala turiidiina ma doonaysaa an tasuumii qadan berri inaad soonto ma la mayay tir inaan sooma rabo qaala nabig wuxuu hi idan afur dadan shalayna soo soomin berrina inaad soonto aadan rabin iska afur maxaa yeelay ruuxa sunaysanaya ee soonka sunada la imanaya asaga amiiru nafsihi ah fi jaamic tirmidi almutaawicu amiiru nafsihi in shaa sam wain saa lam yasum in shaa afdara in saa saam waad iska afuri kartaa laakiin nahyi baa kugu qumay rawahu lbukhaari atasumiina hadan biijmaci fuqaha maxay maalin uun ka dambeeyaa loo jeedaa jumcada sabtida shardi ma aha yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu nafsu maa qadamat liadin adintaa maxay ahayd ywm اlqiyaama wey adinku aakharo wey adinku waa maalinka wixii ka dambeeyo un asagun baa kala sokeeya amsina waa maxay waa wixii ka horeeya biijmaaci اlfuqahaa lannu takhsiiskay xaggay ka qaateen macnahaas laa takhusu riwaaya laa takhtasu ha ku gooni yeelina haddaan maalin raaciyo sawabun kaana mulaasiqan aw hayra mulaasiqi nahyiga waan ka baxay karaahiyada waan ka baxay laakiin inaad tiraado waa inuu ku dheganaado khamiis noqdo ama ku dheganaado uu noqdo sabti baa shardi ah waa min kiisi bacdi almuta'ahiriin almucaasiriin wallahu subxaana wa tacala aclam